subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay toban toddobada bisha tobanaad labada kun qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xalay maqaayadda blue sky oo ku taalla degmada boondheer ee gobolka banaadir qaraxaasi waxaa ku geeriyooday allah u naxariistee agaasimihii telefishinka soomaali kebel cabdifataax macalin nuur iyadoona sidoo kale dad kale ay ku geeriyoodeen taariikhda agaasimaha iyo sidoo kale qaraxaasi ayaa waxaan markaasi idinkii u soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ku saabsan geerida agaasimaha iyo sidoo kale booliiskan waxa ay sheegeen in markaasi qaraxaasi uu geystay khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan deegaano ka mid ah gobolka galguduud waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan dadka deegaanka iyo sidoo kale militariga soomaaliya iyadoona xaaladda deegaanka burjeed la sheegayo inuu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan militariga soomaaliya qodobadaas iyo xubintii kalmaan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka gugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay yeelan weli iyo haddou guudkoy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayos baan ku korayo weli gaban yaro gugaygu cantooba joogo gagayguna xaad lahay

galow meelka yeedho la gariirayo gawduu ihayaa wadno waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaan anigu weli taa garan nasiibka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadno waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaan anigu weli taa ma

heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqeynta wararka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheer ee gobolka banaadir xali waxaa ka dhacay qarax ismidaamin ah qof naftihalliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goob ay ku sugnaayeen dad rayd ah oo markaasi maqaaxya maqaayada buluuska oo ku taala degmada boondheer ee gobolka banaadir islamarkaana ka agdhow agagaarka taalada xawtaako ayaa waxaa xali fiidkii isku qarxiyey qof nafti haliga oo isku soo xiray walxaha qarxa iyadoona qaraxaasi uu geystay khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac dadka qaraxaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ah agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifataax macalin nuur qays iyadoona geeridiisa ay si weyn ugu naxeen bulshada soomaaliyeed sidoo kale dad kale oo shacab ah ayaa goobta ku geeriyooday sidoo kalena dad kale ay ku dhaawacmeen booliiska soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu sababay dhimasho dhaawac waxayna sidoo kale sheegeen in hal qof uu ku geeriyooday eh, dad kale oo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen cabdifataax macalin nuur qays oo ahaa agaasimihii telefishinka somaali cabel islamarkaana wax badan kusoo jiray saxaafadda soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda blue sky ee degmada boondheere iyadoona geeridiisa ay markaasi bulshada si weyn ugu naxeen salebaan raage oo ka mid ah mas-uuliyiinta telefishinka somali cabel ayaan wax ka weydiinay taariikhda agaasimaha iyo sidoo kale in aaska maanta loo sameynayo eh, farxan waa mahadsan tahay eh, ina lilahi wa ina ileyhi raajicuun allah u naxariisto eh, walaalkeen agaasime sax macali nuur qays waxa uu ka mid ahaa saaxiibadii qaaliga ah ee aan ku weynay xalay qarxii ka dhacay maqaayadda Eh, blue sky cabdistaax eh, eh, waxa uu kamid ahaa dhalinyaro halkaas waqti ku qaadanaysay oo sanaysay qaraxii ka dhacay ayaa saameeyey waana ku geeriyey allahu naxariisto masha allah maanta ayaa la filayaa in la aaso oo lagu aaso magaalada muqdisho dhammaan qoyska iyo bahal saxaafaddana ugu taxsiilaynaa geerida ku dhimid walaalkeen cabdistaax qeysh agaasimaha maxaa nagula sheega xogtiisa qaraxa markuu dhacay kadib ma dhaawac hana loo qaaday ama goobtuu ku geeriyoodayba wallaahi agaasimaha eh, sida jirkiisaba aan ka aragnay eh, dhaawac xoog laha soo gaaray oo eh, jirkiisa qayb ka midaba aad uu firirka qaraxa uu saameeyey oo ay taas ay u inuu aada ugu dhawaay qaraxii meesha ka dhaxay banaanka hore waxaana loo xaqiijiyeen banaanka hore maqaayada uu fadhiyey Eh, qaraxna goobta uu qarax ka dhacayna isaga uu fuliye marka eh, dhaawacba laguma qaadin eh, dhimashaa lagu qaaday kadib markaan xalay meydkiisa helnay oo aan jirkiisii dhawaaysamurreegnana aad ayuu dhaawac xoog looga muuqday allah u naxariisto waa qadarkii allah ku timid gacanta xaq daran ayaa dishay agaasin qayb maanta waa waa jihiid allah u naxariisto anagoo ducaa looga baahan yahay insha allahu tacaala jannaftooda allah ka waraabiyo cabdifataax wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada eh, soomaaliyeed eh, in muddaha ka shaqeynayay warbaahinta eh, somaali cablena wax badan ayuu ka ahaa maamulka telefishinkaasi bal waran taariikhdiisa iyo waxbarashadiisa cabdifatax waxau kamid yahay dhalinyarada gudaha dalka ku bartay aqoon-yahanada ahaa jaamacadda muqdisho ayuu ka baxay waxau ahaa nin muqdisho ku barbaaray muqdisho axka baxay tusaalen u ahaa dhalinyarada maanta waxbarashada iyo horumarka iyo wanaagii magaalada ka jira sheebta qaadanayay waxa u ahaa nin maamul wanaag iyo xirfadle ku sifoobay ilaha naga jeclaada maanta waa waa waa naga hooseeya allah naxariisto waa u duceynayna oo keliya intaan hadda aan ka naqaano wax aruga kama tegin agaasimaha allah naxariisto dambeyn bal ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaanba ee bahda saxaafadda maxaad la wadaagaysaa wallaahi waa waa maalin xanuun badan oo na soo martay bahda saxaafaddana xanuun ku ah marka qoys ku taalo ku ah marka waxaan rajeynayaa in samirka aan kaashano bahda saxaafadda iyo qoyska agaasinaada waa qadar dhacday qof walbana waa dhimanaa Eh, allaha unaxariisto eh, walaalkeen qays qof la jecel yahay shaksi qaali nagu ahaa naga baxay marka qof waliba maxaalkeedu hadda lama qiyaasi karo siduu yahay haddana waxaan ku sabraynaa qadartii alle iyo iimaanka marka eh, farxan dhammaanba saxaafadda waxaan leenahay iimaankaan kaashano aan sabarno insha allahu tacaala qays allahna ilaah naga jeclaaday waana u duceynayna insha allahu tacaala kaasini wuxuu ahaa salebaan raage oo ah madaxa wararka telefishinka somaali cabel islamarkaana aan wax ka weydiineynay taariikhda iyo geerida ku timid agaasimihii telefishinka somaali cabel cabdifataax macalin nuur qays oo xalay ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay maqaayadda brue sky oo qof nafti halligaha waxyaabaha qarxa iskusoo qarxiyey isku soo xiray oo goobtaasi ku qarxay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka qaybihii dambe barnaamijka falqaynta wararka ee soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay ammaanay waxaa la yidhi soomaalidu maanta joogtaa oh, hohay waan lumo hafaad baan ahoo hirbaylaacaye hafad baan ahoo hirbaylaacaye warbisla waxaad ka tagtay inaan nahay haacogo iyo inaan hadeer waxilmaansanay waxilmaansanay aan kala hubsano afkadii anqale omseda qudha waryax anaka bad warabna irkaken daradaro gar bad warabana naw bada iga walaada seelc helayn iyaduuba sahansaday war afartankadu tooti mar hore la siiyey maaha shar afka ani leaqu qabi abiyow ilibaydhou birirftoyar lakoosiyey dagaalka giibtislam ayiilagal warya adi haggay waa baahada xasaabta yaa ah kugu soo diray ormaqal ilaamadeeyo mug horaaba oromo lagaa dhigtay warwar ma haysaana orommadu meeqay lahaayeen awayba ahaa etobiyan widmate ani garan la beherlay hunnate khidhe khidhoodhe adhiga wadani sax waa taagay oo bislana moorama war bilaash baad u diidaysaana waxaa la yidhi eh. beherbeher sawojkeenna soo booqdayow baagadnabaa timaadeen baarashawacan khush barrabo qanhile weyn waa muudhin yahay kole isankowsaandasagoratanisletinwar madey waxa qosh la siiyey haantaadi maaha war madey mar horaa hidla yidhi ar hidleer sooma dhowaanaa la yidhi warya warya adigoo eh. waxba qaqaylinin abi axmed waxaa dhahay anaka anaka jaasiirada biyak wareeqasayinaana waliba kaaga darinta waa ka omanahay wadamada dariska oo nala ah kulligood biyoooyo wabinaka baxa waa galan aqli xumada jirtane anaka halabad hatamalayn aqli miyaasaas warabiyow ilaahay ku abuurtayeed ma lehe indhihii ku arka ayaan daran ammaanta waa gudbina abaalmarin waa leedahay waaqlo abasinian

adiga jooka baydhaba aniga jooka badana ma baleeba war hadda ka hor salebaan maxamuud aaden ina adeer abiyow farmaajaha noo keeni waa kii lahaaye hadda baddi caseedu soo mahmahadaye tala keena bal dee in adeeru naga qallay baanu leenahay qadhiqadhiw afkeeni waa laysoo dhaafi waajib waa jooqotaa war abeed xataa ma yaqaano miyaa abi adiga fora ku saarin aamus ayaarta waa ka xirinta war horta anigu waa yaabay cumartiijir ayaantaan masar uu jireeye etoobiya iyo masar miyaa webiga niil ku heshiiyey agulag ee eh, sawlaha koley waa daalay war camale u lahay ayuu daalay aryaadhaha adduunya waa camalla badisay eh. cilmi dadkaad ka barahaysiin iska fiirsha shaki fiih yacni makaa khayraad baa jirta war kalemaanay waxaa la yidhi eh. alif rogon tilmaan aragti maqan xaajo la albaabay eh. eber tirale uun kala tegiyo ow la kala jeedshay afar laba la doodiyo xisaab loo arrimi waayey intaasoo ibtalo oo miduba gaar u tahay owdan oon odoras lahayn iyo tilmaan lagu ogaanayo aqoonyahankii dhigi jiray bulshoy waad is aragteene iska eega ardadii oo waxba maray aad umay foge halla kala hubsado halla kala hubsado war waxaan kalaa la yidhi afqalaad ninkii soo bartiyo hadalla aanfaysan ilmahana codsada oo dhashii lagu ammaaneeyo ku anqariyo taariikh ajnabi lagu ammaanayo inkastoy aqoon tahay haddaad erey ka faa'iido mar hadday akhlaaqdii xun tahay aayatiin dhimaye aan kala hubsanno aan kala hubsanno waan walaweyna ixtiraafkii baa la hubinayaa aryaadhaha waa tii la yidhi aygii wanaagsani taal inuu ka roon yahay baleego fiirsadaayo walaxaa jire aan kala hubsanno aan kala hubsanno warheedda kalemaanay war ma haysiine guddoomiyihii jaamacadda ummadda markii xilka laga qaaday isla markiiba warbaahintoo wacday waraysina waa bixiyey warbaahile hanfareeshe koy oo eray war iga dhexgelina markaan dhegaystana waxaa ii soo baxday inaanu xaalku caadi ahayn aryaatan oo kale arkay mare marka war iyo dhammaantiis aan kala hubsano aan kala hubsanno war gudoomiyihii hore jaamacadda ummadda mahadalle wuxuu yidhi nageeye wuxuu ahaa nin isla weyn oo aqoonyahan balaayaho qatarqatara iska dhiga anigoo kalow xitaa marmar iska dhigi jiray aniguna wakhti ma sii jirinoo waa ignoor garay jiray buu yidhi marka aniguna markaan dhegaystay waxaan is alla nimanku isu ekaa marka bislow maxaad u dhihi weystay aan kala hubsado aan kala hubsado warwaraysiga gudoomiyaha aniguma waa dhegaystay waxaan la yaabay nageeye eh, maadooyin badan u dhigaya lacag badanna waa qaadanayay buu yiri yidhi sababtau macallimiinta kale uga maadooyinka iyo mushaarka badan yahana waa la yaabay buu yiri marka aniga qudhaydu waxaan isaga kula yaabay miyuusan jaamacadda madax ka ahayn isagu war aan kala hubsanno aan kala hubsanno war kalamaanay nin liidhaa sabriye muuse oo waraysiga gudoomiyaha jaamacadda ummadda la yaabay wuxuu yidhi su'aalahan yaa iiga jawaabi karo macallin keli sidee buu afar ilaa shan maaddo u dhigi karaa xag aqooneed iyo xag oo helidba waa kuwe shan iskabadaaya afartan maado oo xiriirka intaas leegi uu ka dhaxayn karo oo macallin jaamacadeed uu ku takhasusi karo waxaa jirta dugsiyada hoose maadada sayniska oo isku jirta kimistry biyology fisigis inuu hal macallin dhigo waana maadooyinka ugu dhow oo isqaadan kara marka dugsiga sare la gaarase waa la kala qaadaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dugsi hoose miyaa ninku waa abwaan buugaag qori qori jiray haddii la yidhi oo aan injineer ama doktor loogu yeerin kollayba af soomaali bay u badan tahay inuu dhigi jiray afar ilaa shan maado xaggay ka imaan karaan shan maado soo mid weliba diyaarin jeedin imtixaan qaadis saxid gareedsiin ardaydii caawintooda iyo cabashooyinkoodii wakhti inuu u helo soo ma ahayn siday suurtagal ku noqotay haddii gudoomiyihii jaamacaddu la yaaban yahay in nageeye uu maado maaddo dhigay leeyahay uuna leeyahay ninkaas in nala shaqaynaya baan u malaynayaa isaga guddoomiyaha ah shaqadiisu maxay ahayd haddiiba aanu jadwalka jaamacadda iyo cidda dhigaysa uusan ka warqabin yay tahay cidda uu ku eedaynayo inay jaamacaddii u isagu madaxda ka ahaa u gacan dhaaftay oo macallimiintii qaar maadooyin dheeri ah siisay mushaar u qortay qaarna ku yaraysay nageeye sidiisaba muxuu bartay xaggee goor muuse bartay si kale haddaan u dhigno ilaa heerkay aqoontiisu gaasiisan tahay si aan u ogaanno maadooyinka jaamacadda kelida ahayd ee dowladdu haysay uu uga dhigayey war godoomiyaha goorsagaarale ah kahaaye misamiinkeesadinambarlaankuwa'ay aankala xubsano aankala xubsano war gudoomiyaha jaamacadda ummadda laftigiisa markii hadalkiisa la arkay dib loo fiiriyey wuxuuba hadda ka hor yidhi dadkan qaraxyada iyo balaayada ku dhacaysa iyagaa kalabsaday adna hadaan heli kara waaba ku ridi lahaa masaajidkay aadaanna cagafaa mari lahaa marka soomaaliya war ma haysiine aan kala hubsanno aan kala hubsanno war kalamaanay war ma haysaane xalay muqdisho waxaa ka dhacay dhoolatus aan caadi ahayn khawaariijiya afhayeenadeediina cashar baa la siiyey hayehe weerar miyaa qac lagu siiya ma waagiya guryaha laga soo saaray kow waxaa la raba in la iska fiiriyaba ah. waa casharada lagu dhigo goobaha waxbarashada miyay maraysaa aan kala hubsanno aan kala hubsanno warwarkaan naga dhexgelinina waa falantihiine degmada hodon taleex ilaa lambar afar tii ka dhacday waa la yaabay kumanaan dhallinyaro ah oo shucuurtooda muujinayo isku soo baxdayna waxay dhaheen khawaarij dooni mayno mana rabno khawaarij kalkaalna ma rabno aan kala hubsanno aan kala hubsanno ma dheheen war waxay qaadeen dal xureeye xux wuu aryaadaha gudoomiyaha degmada hodan cali fahle degmadiisa in shacab cawe madow bareero hora ku cadeystaan isagaa ka shaqeeye sababtoo ah shan maamulka degmada ka tirsan oo khawaariij lagu tuhmayow inta soo saarayo laga siibay ku caddaata ka kadibna degmadi fiyaalayaal iyo wadalaamiyaalow ka wada dhiga hadda mihi banaanbuxu ka dhacaaya landhanaad u qabtaa muga gudoomiyaha gobolka madaale waxaan kula tali lahaay sida cali fahle gudoomiyahaan degmadiisa uga shaqeey leeyahayn aan kala hubsado aan kala hubsado inuu dhaho rabka magaaladan tirina murtina maankaan ku wataa muu yidhi degmadii hodanoo habsan waayo ahayd inayno hirgasho no hagaagto waxa habeen iyo dharaar u istaagay haliyey aryaa bislo waa iga dhex gashay samigay cabdulana yiri yidhi ow haddaa ku hagraada hadhow miyo wax ka heela hadda ninkii ku hagraada hadhow miyo wax ka heela war cabdullah waxaa kaloo kaa maqli jira dad isakraaya had yo jeer horuu maarsay ku hiigsaadaan warkalamaanay war ma haysaane maanta golihii wasiirada iyo madaxdii kale oo dhan dagaalka shabaabaan aadaynaa miyay wada dheheen lanlanfidhiawbamajaroleyinawar mas-uuladkiiyo tuuta ku bedesheen waryaha sida loo rida ma la baray war kuwa qurbijinta xataa ma dagaalamayaan warwallo weynay kuwa somalilan ka jeeda dagaalka kama qaybgelayaan sababtoo agooja caddaa laga haystaa faragelina somalilan ba ku haysiin oo firdhiyaa soo dhowayseen waradhaha filinkan waalida adinkaa shitay anigu idinma sheegine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u fureen golaha wasiirada tababar loogu magac daray dowladnimada casriga ah hatafalu bata eriliya digtoonow dibujeeso miyaa ka dhacday war mudorashooyinkii baa la soo hormariyey war inta ay dadqalata u dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan soo lama dhihin war ilaa hadda adinkaa waalane jahaynta dowladnimada casriga ah laydiin sheegay oo taynuma birmatiin bay ahayd war faashiyonga lakiinsheeguhay war ultima moodala loo baahan yahay war maana weelkii waa laga tago digtitaala la rabaa oo foolbatan la abdheedgareeya waa leetaa war ee ayana maraya adduunyadan war adinku casrigan garan maysaana raiisul wasaaruhu furutaankii shirka wuxuu ka yidhi sidii loo soco jira hadda looma socdo sidii loo seexan jirana looma seexdo sidii loo soo kici jirana looma soo kaco hadda waay sidii loo shaqayn jira niyaa aan loo shaqayn marka sidii biniaadamka la noolaadamiyo marka la yidhi war dadkan damiirka ka dhintay in nolol lagu afuufo waa u baahan yihiin waa dhintay waa la qabtay waa baxsaday war sarbeebta ra-iisul wasaaraha dani ma fasiri karee aan kala hubsado aan kala hubsado madawiinaga shirka jaheenda dowladnimada casriga weliba kadhaha eray haddii siyaasada lankamidowna shabaab malku adkaadi koro lamalogoodna isladha khilaaf ameerkadeereyang dadabna hoblankolindey majiidi kora lama qof hodobelka jiidor islidaamyaayang naw armadayow madaxweynuhu dadabdadab ma sheegine maan kala hubsano maan kala hubsano war kalamaanay war ma hayseene madaxweynuhu golaha wasiirada hortooda ka heysay weger war iska hubi warkaas war mayl iska hubiya gobi aan ka war madaxweynaha haddii mamaahyadiisa la fahmi waayey inuu heesadan baa baday war mabuugoo soo qoray war hadday wax qaadanayaan dadkaan madaxweynuhu aayado qur-aanana waa soo daliiliyey axaadiisna waa soo qaatay maadi iyo diiniba si kasta waa ula hadlay war war laydinma sheegi kara madaxweyne wuxuu ku heesay nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sida ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si waynu feejignow aan kala hubsado aan kala hubsado fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo